الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waxaynu ku guda jirnay baabkii taabic lmunaada markaa axkaamtii ku tacaluqaysay horeynu qadina waynu qaadanay halkan waxaynu ka qaadanaynaa takraaru lmunaada almufradi almudaaf munaadihii mufradka ahaa takraaru lmunaada almufradi almudaaf haddii uu soo noqnoqdo qaabkee loola dhaqmaya wuxuu yihi sheekhu walaka waxa kuu sugnaaday fii naxwi yaa zaydu zaydalyacmalaati iyo wixii lamid ah fatxuhumaabaa kuu sugnaaday iyo wadamul ka hore oo la damiyo walaka waxa kuu sugnaaday fii naxwi yaa zaydu zaydalyacmalaati fatxuhumaa fatxuhoga inaad labadaba fadxisid iyo wadamul ka hore inaad godid yaa zaydu zaydow zayd zaydalyacmalaati halaha shaqeeyo zaydkooda ahow inaad labadoodiiba fadxisid oo tidhaahdid yaa zayda zayd alyacmalaati iyo inaad tidhaahdid yaa zaydu zayd alyacmalaati sharax idaa takarara haddii uu soo noqnoqdo almunaadaa munaaduhu haddii uu soo noqnoqdo mufradan xaalo u yahay idaa takarara haddii uu soo noqnoqdo almunaadaa munaaduhu hadduu soo noqnoqdo munaadahaasoo mufradan mufrad ihi mudaafan mudaaf xaalada u yahay wadalika tusaale naxw yaa zaydu zayd alyacmalaati weeye jaaza laka waxa kuu banaan fi lwli ka hore waxa kuugu banaan wajhaani laba wej baa kuu banaan munaadihii mufradka ahaa isagoo mudaaf ah haddii uu soo noqdo ka hore laba wej baa kuugu banaanaanaya oo hadda tusaale yaa zaydu baa tiri sooma soo munaad maha yaa zaydu isagoo mudaaf haddana soo mudaafu soo noqday munaadihii mufradka ahaa eed ku dhawaaqday baa soo noqday hadana isagoo mudaafa qaabkeed ula dhaqmaysa ya yaa zaydu baa tiri oo mufrad bu ahaa haddana isagiioo mudaafuu soo noqday zaydaliyo camalaati seed o dhan wuxuu ku yidhi ka hore waxa kuugu banaan laba waj ka hore ee ayaa zaydu hore ee munaada hore caadiga ah waxa kuugu banaan laba waj baa kuugu banaan axaduhumaa labada waj midkood addamu damo wey inaad damisid baa banaan oo tiraadid ya zaidu wadalika damahaasi haabitun wuxuu ku sugnaaday calaa taqdiirihi qadaristiisa munaadaa munaad lagu qadaro munaadahaasoo mufradan mufrada munaad mufrada inuu yahay baa lagu qadaraya de munaad mufrad s caadi ma zaid waa maay mufrad calama mabni cala dami mayna noqonin fi maxal nasba waa mufrad caadiyade waa mufrad caadiya wa yakunu wuxuu ahaani athani ka labaad wuxuu ahaani xiina idin markaa markee markaad kii hore aad damisid kii labaad wuxuu noqonaya imaa munaada munaada inuu yahay munaadahaasoo saqata u ka dhacay minhu munaada xarfunida xarfunidihi isaga laftiisu ka labaadna waa munaade laakin maxaa ka dhacay ya xarfunidihii baa ka dhacay iyo wa imaa cadfa bayaanin cadfu bayaan inuu yahay iyo inuu yahay bayaan iyo wa imaa mafcuulan inuu mafcuul yahay bitaqdiiri acni acni qadaristeedana mafcuul ku yahay saddexda qowl baa ku banaanaan haddii munaadihii mufradka ahaa isagoo mudaafa uu soo noqdo ka hore laba wej baa banaan inaynu daminaa banaan o inaynu idhaahno ya zaydu haddaba ya zaydu markaad tidhahdid dee wa waa munaade mufrad calama wey saad u damisay haddaba kii dambe banaan saddex wej ya zaydu zaydlyamalaati ya zaydu zayd alyacmalaati ya zaydu ya zaydu zayd alyacmalaati hubali ya zaydu zayd alyacmalaati hubali tataawala leylu calayka fanzilii waa bayd weyan baxrujs wey ka dambe waxay noogu banaan inaynu dhaano ya zaydu zaydow zayd alyacmalaati xadfinidii un baa muxuu yahay marka waa bedel de haye adfutax waa bedel marka bedelun mudaaun klmunaad mustaqiliw ya sax ma bedelka muaafka muxuu ah klmunaad mustaqili iyo bedel mujarad min alwal daaf klmunaad mustaqili labadooda waa sooma marka marka nuana yaa zaydu zaydow zaydal yacmalaati xarfnidii baa ka dhacay marka nuana bedel bu iska yeela dee bedelkuna waa maxay de klmunaad mustaqili mooyaan waa munaad madax banaan ba xarfuniidun baba ka maqan bade zaydal amalaadka markaa waa iska saxde waa munaad sidiisii u yahay iyo cadfu bayaan inuu yahay yaa zaydu zaydow zaydal amalaati ah, ah halaha shaqeeya ya zaydkoodii ah tanna waa cadfu bayaan bayaan mudaafina muxuu ah nasir bayaan mudaafi muxuu ah bayaan mudaafa bayaan hadda la idaafeeyo xabadaas hoos martay mahdi ya ma yadfacu lmaxalla bu eg bayaan hadduu mudaaf noqdo isaga muxuu ah ma yadfacu lmaxalla weyaan saddex ba ahaa nactun mudaafun bayaanun mudaafun iyo tawkiidun mudaafun soo saddex mayn saddexaasa maa yatbacu lmaxalla marka kana maa yatbacu lmaxalla bu iska noqonaya maa yatbacu almaxalla bu iska noqonaya iyo maaha labadaba iska daa labadaba maaha ficil baa lagu nasbinayaaba yaa zaydu zaydow he acni zayd alyacmalaati ficil baa wad ku nasbisayba ka dambana saddexda qowl baa kugu banaan masle fanaynta ka soco wathani qowlka labaadna alfatxu fatxa weeyi wadalika fatxahana thaabitun wuxuu ku sugnaanayaa calaa ana alasla asalku inuu ahaa ya zayd alyacmalati zayd alyacmalati waa munaado caadiye ya zayd alyacmalati zayd alyacmalati muna munaado caadiyan ya waa la fatxinaya de ay mudaafka qaabkee loola dhaqmi jiray hadduu mudaaf noqdo munaadu aadan munaad hadduu mudafiya muxuu aan jirin muna mucrabayn waa mucrab de waa nasbu muuqanay muna muuqan jirin de fatxaasuu noqonaya marka ya zayd alyacmalati zayd alyacmalati oo eg ya zayd alyacmalati waa caad fatxaas ayaad ku ahaysa nasbiun buu kaaga jeeday zayd alyacmalaatka dambana isna waa lamid oo de waa ama xarfinidii un baaba ka maqanbo waa bedelkii caadigii isaguna kelminaad almustaqili ahaa uma اkhtulifa adaba waxaa lasku khilaafay fiihi ay fi lmaxduufi waa lasku khilaafay waye maxaa go-an adaba markaynu nidhaano ya zaydalyacmalati zaydalyacmalati asalku sidaa waa marka eega noqotay ya zaydu zaydalyacmalati kee go-an adaba wey maxduuf kee go-an ma zaydka dambe wax ka go-an yihin mise zaydka hore wax ka go-an yihin maxduuf waa lasku khilaafay siiba wehi waxaa isku khilaafaya mubarid mubaradna waa loogu dhawaaqaa kii la qaboojiyey mubaridna waa loogu dhawaaqa oo kii wax qaboojiyey lakin sheekhu wuxuu jeclaan jiray in mubarid la yadhaa biqiraati ismi lfaacil wthani ka labaadna alfatxu weeyi wadalika fatxahaasi thaabitun wuxuu ku sugnaaday calaa ana asl calaa kowni asli asalka ahaantiisa oo ahaa yaa zayd alyacmalati zayd alyacmalati uma ikhtulifa waxaa lasku khilaafay fiihi fi lmaxduufi kii la xadfay baa lasku khilaafay faqaala sibaweyhi sibaweyhi wuxuu yidhi xadafa shaacirku wuxuu xadfay alyacmalati alyacmalati buu daaqada ka saaray min athani ka labaad buna yacmalaad laga xadfay lidilaalati lwali ka hore tusintiisa calayhi thaniga oo ku tusanayo ya xudifa walu lidilaalati xudif athani lidilaalati lawal xudif athani lidilaalati alawal aw lidulaala aw lidalaala muhalas wey markaa u fiirso yaa zaydalyacmalati zaydalyacmalati yacmalaadka dambaa daaqada laga saaro zayd laga gooyey mudaaf ileygiisii haye muxuu noqday yaa zayd alyacmalati zayd buu iska noqday haye halkaa markuu marayo ayaa waxaa la sameeyey isagaa soo wadaba fa qaala sibawey sibawey wuxuu yidhi xudifa waxaa la xadfay alyacmalaati baa la xadfay min athaani ka labaad baana laga xadfay lidilaalati alawali ka hore tusintiisa darteed baana loo xadfay alayhi haaniga uu ku tusinayo haye halkaa muxuu qoraya wa huwa zaydun muqxamun baana iga idinkana wxima dhade se waa axama w nile ma sax mustama sax majnun sax mustama ya he halkee xadafo bay qoray toddobana u munaasaba waa axaman weeyaan waa caataa lafteedu hadda xudiifa la ydhaa waa la gooyey noqon isagoo majhuul haddii kale musama noqona shaacirka goynayde waa aqxama dha marka waa aqxama wuxuu kala dhex geliyey muxuu ku raaciyey aama ah, zaydan zaydan ayuu kala dhexgeliyey bayn almuaafi muaafkii iyo wlmudaaf ilayhi mudaf ilayhigi zayd zayd buu soo qaaday soo ma mudaafki mudaf ilayhi kuwa kuwa horeeg zaydalyamalati maay isku mudaaf iyo ya mudaaf iyo mudaf mudaaf ilayhi kadibna maxaa la sameeyey ya zaydkaasaa la soo qaado labadana la kala dhexgeliyey ya zaidu zayd alyacmalaad saasay ku noqota ya zaidu zayd alyacmalaad mena saa ku noqon saasay ku noqotay ila muaafka iyo muaafileygu wasu waa zayd alyacmalaateeda hore mayna muaaf iyo muaafileysu ku hayn dee labadii kale fasli maxaana kala fasliyey kan mudaafileygi sii laga gooyey maxay noqotay marka ya zayda zayd alyacmalaat bay noqotay de ya zayda zayd alyacmalaat bay noqotay de qawlka waxaa ku tagsan eh, siiba wey wa qaala mubaridu mubaridna wuxuu yidhi xadafa shaacirku wuxuu xadfay alyacmalati buu xadfay min alawali tooruu ka xadfay ya min alawali ka hore ayaa laga xadfay lidilaalati thani ka labaad tusintiisana loo xadfay aleyhi awalka uu ku tusinayo xudifa alwalu lidilaalati thani buu leya halkii kolka hore aynu ka nidhi xudifa thani lidilaalati alawal yaa ku tagsan mubarid de mubarid baa tan damba zaydka hore laga xadfay yacmalaadki ya zayda zayd alyacmalaati zaydka horun baaba loo goyay yacmalaadkiisii haye wa kullun mid kasta oo min alqowleyni labada qowl kamida fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan takhriijun soo saarid calaa wejhin wej lagu takhriijiyo wej kaasoo daciifin daciifa mid kasta haddaynu saa u luqluqna buli wej daciifu ku socdaa mid kasta laba mid kasta wej daciifa lagu soo takhriijiyo lagu saaray haddaynu labada qowlba ku soconno siiba weyhi mubarid labadaba amaa qawlu siiba weyhi haddaba qawlka siiba weyhi miya wejka daciifku ku socdu kuu sheegaya fafiihi ay fakainu fiihi qowlka sibawey waxa ku sugan alfaslu kala saari bayna lmutadaayifayn labadii isku idaafaysnaa baa la kala saaray walxaal baa la kala saaray humaa labada isku idaafaysani kalkalimati lwaxidati kelmad keliya isliyiin mudaafkiy mudaafiley ma la kala fasliya may sooma lama kala fasliya soma kelmad keliya isliyiin sooma waa la kala saaray wejka daciifka gusheg mudaafkiy mudaafiley isku dheganaan jira kelmad keliya isla baa la kala saaray qowlka sibawey kaso waama qowlmubaridi abulcabaas almubarid qowlkiisa miya fafiihi fakainu fiihi dhexdiisa waxa ku sugan alxadfu xadaf ba ku sugan min alawali kii hore wax laga gooyi lidilaalati thani calayhi ka bana baana ku tusinaya wa huwa qaliilun kaana waa yaryahay ke xudifa alwalu lidilaalati thani waa qaliil walkathiiru cagsuhu ah, walkathiiru sida faraha badan cagsuhu cagsigiisa wey wa cagsuhu wa cagsuhu cagsigiisu alkathiiru ah wlkairu sida faraha badan iyo cagsuhu wey cagsigu waa maxay xudifa thani lidilaalai اwl saasaa badan laakin xudifa اwl lidilaalai thani waa qaliil wey waa qaliil wey cadnaan wlkairu cagsuhu kee mubtada kee khabara ah, kaasuna ya waa khabarkii wey ma ku waafaqsadin ya y ya agsuna sabab midkee macrifo badan labadan cagsun isla mid ma ka hore waa maxay waa duladaat ka dambana waa maxay damiir baa loo idaafiyey kalcalam calam yaduladadka midka macrif badna calamkaa mubtada marka khabarkiina muxuu noqonaya ka kalu noqonaya wa cagsuhu cagsigiisu alkathiiru sida faraha badanna wey sida kathiirkiina waa cagsiga weeyaan halkaa waxay naga dhamaaday taabic lmunaadihi halkaas gudajaraba ufrida lagu sheega waaba intaas ma fududo axada kuma jiro weli hadda wuu sii socdaa un waa baabkan taabiclmunaadi weli sii wada faslun wayajuusu waxa banaan tarkiimu lmunaada munaadihi in la tarkiimiyo ayaa banaan munaadihi almacrifati ay dilmacrifati macrifada u saaxiibka ahaa wahuwa tarkiimku xadfu aakhirihi munaadaha aakhirkiisao la gooyo weeyi takfiifan liajli takfiifi fudaydin darteed loo gooyo fadutaayay fa yurakhamu dhe waa la tarkiimin dutaay kii taada u saaxiibka ahaa mudlaqan xaalow yahay mid laydlaaqay wadalika tusaale ka yaa dalxa iyo wayauba weeye waayruhu ay wayurakhamu waa ayruhu ay ayridii ta kiaan tada wadan waa la tarkiimin bishardi damihi damintiisa shardinteeda lagu tarkiimin wacalamiyatihi calamnimadiisa shardinteeda lagu tarkiimin wamujaawazatihi ka korarsanaantiisa shardinteeda lagu tarkiimin alaaata arufin saddex arafuu ka korarsan yahay wadalika tusaaleka yaa jacfa weeyi damanay madmuuman xaalu yahay mid la daminayo wafatxanay maftuuxan xaalu yahay mid la fadxinayo wuxuu yidhi dee tarkiimka waa ti saddex buu qaybsan jiray soo ma tarkiimka saynu ilaa kitaabkii malxii kusoo tarkiim lmunaada iyo tarkiim taskhiir iyo tarkiim daruura soo saddexna yaan jirin tarkiim lmunaada iyo tarkiim taskhiir iyo tarkiim daruura marka tarkiimkan ka warramana waa tarkiim lmunaadihi wey tarkiim lmunaada baynu ka warramana wuxuu yidhi tarkiimka xagga luqada waxa lagu leha wa tarqiiqu sawti wa talyiinuhu ah. rakiim lxawaashi lahaa cayn maha muxuu beytkaa wa caynaani qaala allahu kuna fakaanata facuulaani bilalbaabi maa tafcalu lkhamru lahaa basharu milu xariirin wamantiqin rakiimu lxawaashi laa huraaun walaa nazru rakiim waa jilic wey markaa rakiimka agga luqada murahamka waxa le waa tarqiiqu sawti wa talyiinuhu in sawtka la jilciyo ayaa lagu dhada agga istilaax miya sheekhaa kuu sheegayo waa xadfu akhiri munaada munaadaha akhirkiisa in la xadfaa la dhahda wa ka takfiifana loo xadfo tacriifkiisu waa ka haddaba u fiirso munaadihii macrifadaha buu ku yidhi munaadihii almacrifati ay dilmacrifati wayn odhana macrifada saaxiibka laba mid buu ku macrifooba ima bilcaalamiyati wa ima biliqbaali labadaasa soo gudagelaya inuu caalamiye ku macrifoobo mufradkii caalamkii o biliqbaali oo waa nakiradii maqsuudadiide soo maynaan fahmin kaa in la tarkiimiyaa banaan laba haddaba loo kala qaadi inuu taa yahay iyo inuu hayridii taa yahay ta ma wataa mise ma wato hadduu ta wato mutlaqan ba la tarkiiminaya mutlaqanta muxuu ka wadaa mar haddii tayahay ku jirto ama calam ha ahaado ama yuu ahaanin ama thulathi ha ahaado ama yuu ahaanin farqi male mar hadduu ta wataba waa laska tarkiiminaya dalxa imika waran tabu wata dalxatu ma ya waana mufrad waana calam de mun calamayn oo calam wey tabu iska tarkiimin maxaad oran ya alxa ya alxu dee waa labadii luqa ku jira luqatu man laa yantadir iyo luqatu man yantadir almaxduuf labadii luqa ku jira eeg hubana hubatun ba eeg waa nakiro maqsuuda iqbaalkay ku macrifooday ya hubatu jamaacoy markaad leedahay dee iqbaalka iyada ku macrifooday laakin markana maa la garanayay marka hore m macrifada waxa soo gudagala adi macrifati waa maxay bita aw eh, bilcaalamiyati aw biliqbaal huba waa jamaaco iqbaal buu ku macrifoobaya sawtaa kumay jirin saddex xaraflana u ahaa ma iska go ya huba war kuma caddo marka haddii eeg munaadahan aad u dhawaaqaysa hafoofina dayla socda munaadahan aad u dhawaaqaysa hadduu ta wato maxaan idin idhi mutlaqan ama calam ha ahaado ama yuu ahaan saddexla ha ahaado yuu ahaanin calam ha ahaado waa dalxe yuuna ahaanin ee iqbaal ku macrifo waa fuba thulathi ha ahaado waa fuba ha ka badnaado waa dalxe mar haddee wato waa la tarkiiminaya akhirkiisi waa la warkuma kuma addo hadduu khayrudita yahay ka waran addo hayrudita diya saddex shardi baa loo shardiyaya laskama tarkiiminayo hadduuna ta wadan hahabaglaynuna horta iska fiiri saddex shardi baa loo shardiyaya saddexda shard bishardi damihi bishardi damihi in la damiyo shardinteeda lagu tarkiimi bishardi dami markaan idin maxaa soo gudagalay yaa dame lagu bineynay ya mufradkii calamkiiyo iyo nakiradii maqsuud bisharti damiya way soo wada gudagelayan mot wa calamiyatihi calamnimadiisa yaa ku baxay nakiradii baa ku baxday de nakiradii maqsuud halkaa daaqadda ka baxday nakiradii maqsuuda daaqadda ka baxday ko in dama lagu bineeyo way soo wada gudagaleen markii hore wa calamiyatihi bay nakiradii maqsuudadii ku baxday halkaa iyado daaqadda ka baxday mota waa mufrad calama damana lagu binaynayo waad garanaysaa wamujaawasati alaaata axrufi saddex xarafna waa inuu ka badan yahay war kuma caddo jacfar ka waran sheekhow jacfar ma tacbu wata ya maya ta ma wato jacaratwaa jacfar weyn haye dee domaad ku binasaya jacfaru baad oran calamna wiya waa magacba saddex xaraf ma ka badan yahay haadhade waka waad tarkiiminaysaa marka yaa jacfu yaa jacfa kuu banaan yaa jacfa dee tirahdi waa maxay waa luqatu man laa yantadiru maxdufa ya jacfuna waa luqatu man yantadiru waa luqatu man laa yantadiru maxdufa ya jacfana luqatu man yantadir lmaxdufa weeyaan misle fanaynta ya hayo kolka hore waa kusoo wada gudagelaya ee wuxuu ui wayurahamu waa la tarkiimin ayruhu ay ayridii ta kii aan ta'da wadan waa la tarkiimin maxaa lagu tarkiimin bishari damihi kaa aan tada wadan damihiisa shardinteeda lagu tarkiibiy in dam lagu binaynayo de marka hore in dam lagu binaynayo wa calamiyati iyo inuu calam yahay markaa dama in lagu binaynayo laba inoo soo gudagela soo ma inuu mufrad calama yahay iyo inuu nakiro maqsuud yahy labadaasa lagu binanay ba mufradka mar kale jooga dee damo wa calamiyati markaynu idhno maa muxuu inaga sii saaray nakiradii maqsuudi mufrad calam buu gaar u yahay de ila jacfar muna mufrad marka saddex xarafna waa inu ka badan yahay hadduu mar aanu ta wada saddex shirto basiid ma markaa shardiga saddexaad wuxuu soo gudagelya caalamnimadan haddaad sii kala qaadidna sheekhu wa inoo kala qaado waa sax in damo lagu bineeyo iyo inuu caalam yahay iyo inuu saddex xaraf ka badan yahay saddexdaa shardi haddii la helo waa tarkiiminaysaa waa tarkiiminaysaa ya oo akhirkiisi waad iska goynaysaa daman aw fatxa damanta wuxuu ka wadaa waa luqatu man laa yantadiru maxduufa fatxantana wuxuu ka wadaa luqatu man yantadiru maxduufa waa intaa ka so ويجuز waxaa banaan تrkim المناadى mنaadihi la trkimiya ayaa banaan mنaadi almacriفati bاlmacriفati macriفada saaxibka ima bاlcalمyta o bاliqbaali wahuwa mfradkaasi xadfu aakhirihi aakhirka oo la gooyo weeyaan takفiifan liajli takفiifin fudayd darteed baa loo goynaya laa lcilatin tasriifiyatin cilo tasriifiya looma goynaye takfiif baa loo goynayni waa lilictibaad meel ay ohan jireen faduta ficil soo qadaro fa yulahamu dha waa la tarkimidu taay kii taado saaxiibkaa muطlaqan xaalata kawnihi muطlaqan xaaladu yahay mid la sii daayey oo see loo sii daayey sawaء kaana calaman am la hulaaثiyan kaana am la waka wdalika tusaaleka yaa alxa iyo wixii lamid awey iyo wayasuba jamaacoy waayruhu wayurahamu waa la tarkiimin ayruhu ayridii ta ki aan tada wadan bishardi damihi in la damiyo shardinteeda lagu tarkiimin wa calamiyati inuu calam yahay shardinteeda lagu tarkiimin wa mujaawazati inuu ka kororsan yahay shardinteeda lagu tarkiimin alaaata axrufin saddex xaraf inuu ka kororsan yahay mujaawaza ku amal fashay wadalika tusaaleka yaa jacfa weeyaane damanay madmuuman xaalo u yahay mid la daminayo wa fatxanay maftuuxan xaalo yahay mid la fadxinayo sharax min axkaami lmunaada munaadaha axkaamtiisii waxaa ka mid a atarkiimu tarkiim baa kamid a wa huwa tarkiimku xadfu aakhirihi munaadaha aakhirkiisoo la gooyo weeyi waa isilaaxiisi weyan takfiif in ajli takfiifda darteed in loo gooyo wahiya tarkiimku oo soo ki muda karaa min axkaami munaada munaadaha axkaamtiisa waxaa kamid a atarkiimu tarkiim baa kamid a tarkiim wahuwa tarkiimku ya wahuwa takfiifin liajli takfiif fudaydin darteed baana loo goynaya wahiya tarkiilkii waadan iska yidhi shekh marada marka hore hadda mudakar bu aba ya de waa iska basiido damiirkan marjiciisu u noqonaya ya waa damiir faslima ya haddii marjiciisa uu noqonaya iskhilaafaan ya ego iskhilaafeen ma maxaa la odhanayaa ka hore loo mutaabaqeeyaana banaan ka dambe loo mutaabaqeeyaana banaande marka iminka maxaa loo mudaabaeeyey khabarkiisii de khabarkiisi oo tasmiyatun ade muanaa ayaa loo mudaabaeeyey soo ma marjiciisi oru noqonayana muxuu ahaa mudakar oo tarkiim bu ade marka waa iska sa wahiya iyadu tasmiyatun tasmiye weyi tasmiyadaasoo qadiimatun horeysay waa tasmiye horeysay oo carabba hore uga hadashay bu le sheekhu hore uga hadashay wa ruwiya waxaaba la wariyey anahu shaniye qiila libni cabaasin ibni cabaas waxaa lagu yidhi ina bna mascuudin cabdillahi bni mascuud qaraa wuxuu akriyey wanaadow yaa maali buu akriyey wanaadow way dhawaaqeen yaa maali ku dhawaaqeen maaligo bay dhaeen maali maali ku somayn waa tarkimiye uu tarkimiye yaa maali buu akriyey wuxuu yidhi ibnu cabbaas shay cadiima ayaa kaana ahaaye waa tii zaa'idadayd mogta meelaha ku admanayn maa tacajubiyo ficlu tacajubka dhexdooda ina gasho maa shay cadiima kaana ahaaye ashqala mashquulnimo badnaysiiyey ahla naari ahlu naarka cani tarkiimi waar tarkiimkii maxaa ka mashquuliye ehlnaarka wax la yaabla ayaa ka mashquuliye marka eeg ani tarkiim waa cibaaro taqdiima hore loo isticmaalay bu le marka tarkiim laftigan tarkiima lua alcarabiya hore loo isticmaalo ley taasaana ad ka qaadanaysa dakara waxaa sheegay warkan azamaqshari zamaqshari baa qowlkan soo naqliyo saa u sheegay waayru zamaqshari hayrkiina waa sheegay wa can bacdihim barhkoodna waxaa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen ana aladii kaxsana wanaajiyey atarkiima tarkiimka ka wanaajiyey huna halkan in yaa maalin la dhado takhiimka halkan waxa wanaajiyey ana fiihi waxa ku sugan alishaaratu alishaarata weyan halkaas anada ismigedi ashaaratu bay qora ana aladii ka xasana wanaajiya atarkiima tarkiimka ka wanaajiyahuna halkan ana fiihi dhexdiisa waxa ku sugan alishaarata farfiiqid ilaa anahum ehlu naarku yaktadicuuna inay goynayaan bacd alismi ismiga berhkii inay goynayaan lidacfihim tamar darida ay ka tamar daroobeen dartoodna ay goynayaan can itmaamihim magaca inay dhamaystiraan way dhamaystiri karlaayihinba ya ya ya maliku dama maxaa keena damnaa keena soo maa bishimiba naartaa dhamaysay miyaa dhawaaqi karaba maxaa soo saara damada ya maliku isku keeni karaya marka ya mali saasay uleeyihin damnog ba iskuma iman karayaan markaa tarkiimka waxa wanaajib uley halkan ya maali la idhaahdo ehlunarki mama dhamaystiri karayaanba damniiy waxay ku dhawaaqi lahaayenba dee naar ba ka idlaysi wey markaa wuxuu ku isticmaalaya kuu shegaya lafdigan tarkiima horaa loo isticmaalay luga alcarabiya shuruud tarkiim wsharduhu ya washarduhu shardigiisu washarduhu shuruuddiisi way dhigan tahay mufradun mudaafun limacrifatin yacum wamiluhu lmufradu id yudaafu fafham hudita rushda maa yudaafu kama qaala cabdiraxmaan eh, naasir asacdi manduumadiisa saasuu ku yidhi washarduhu dhigan tahay washuruuduhu way dhigan tahay washarduhu tarkiimka shuruuddiisu an yakuuna ay kawn lismi ismiga ahaantiisa way macrifatan macrifo u noqdo yahay ismigana tarkiiminaya waa inuu yahay macrifo waa inuu yahay macrifo waa inuu yahay uma in kaana haddii uu yahay ismigu makhtuuman mid lagu khatimay bitata mid lagu khatimay haddii uu yahay lam yushtarad la shardin maayo fiihi ismiga dhexdiisa calamiyatun calamiye la shardin maayo walaa ziyaadatun ka kororhsanaana la shardin maayo cala alaaati saddex uu ka kororhsan yahay u fiirto waxa shardiga horta macrifo taa way ka wadaagaan mayna ka wadaagin ama ka wadaagaan haddaba u fiirso macrifanimaa la shardiyaa marka uu ku yidhi dib usii raaco ma ta wadan mise ma wadan waa hadduuna ismigu ta wadan ya calamnimona looma shardiyo ziyaado saddex xaraf ka koratayana looma shardiyo maad garanaysinka wa ke wa ki wa ki wa ki taagii weeyaan afwan waa kii ah, tada weeyaan kii tada watay weeyaan macrifadana maxaa soo gudagelaya markaa ima an yakuna bilcaalamiya wa ima an yakuna biliqbaal de sooma labadaasaa soo guda galay markaa u fiirso ismigana tarkhiiminaya shardiga koowaad loo shardi waa inu macrifo yahay dib usii raaco haddee ta wato shuruud kale u raaci mayso oo u raaci mayso in uu yahay calam ee kaa hore waxaa soo gudagelaya nakiradii maqsuudadii iyo mufradkii calamkii saddex araf inuu ka kororsan yahayna u raaci mayso markaa kaa shardigiisu keliya waa maxay ya calamnim weyaan calamnim wey mulaqan taa marka halkaa afaamin mulaqan kala qaadislaanta u ku yidhi shuruudba looma dhigayo macneheegu maaha shuruud waa loo dhigaya shuruudda loo dhigaya sheegay oo inu macrifo yahay weyan macrifadaana waxa soo gudagelaya ima bilcalamiya wa ima biliqbaal laakiin shuruuddan dambe calamnimo iyo saddex inuu ka kororsan yahay un baan loosii dhigayne in macrifan loo dhiga waa sax wey isaga laftiisa xaashiyada way ku baraarujinaysaa ayuu kasoo naqlinaya ah, ashaara bihi ilى anahu araada bidlaaqi cadam اshtiraadi ma yakus mujarada la anahu laa yushtarad fiihi shay asla falaa yunaafi anahu ishtaradu fiihi kaayrihi an yakuna macrifata ila akhiri ma taqadam waa alka kugu baraaruji kaso fataqul waxaad ohanaysaa fi hubatin huba waxaad odhani wahiya hubadu aljamacatu jamaacada weeye yaa huba jamaacoy baad odhan markaa u fiirso yaa hubayga muxuu ka wada maad garanaysaa ta baa ku jirta soo ma macrifanimo waa loo shardiyaya oo de iqbaalkana ku macrifoobaysaa laakiin calam looma shardiyayo saddex araf inay ka kororsantahyna looma shardiyayo waayo huba dee saddexa midna labada midna kuma jiraan keliya macrifanimaa ku jirta iqbaal bay ku macrifowday waan masle bane kamaa taquulu sidaad odhan yaa caaishata caaishaba yaa caaisha saad u odhan caaisha tarkimaa dala odhan maxaad odhan dee xafka damayungo eega caaishata waa maxay dee ta bay wadataa soo ma laakiin saddex bay ka kororsan tahay soo ma calamna iyadu iska tahay soo ma waa iska tahay de ya saad caaishaba u tarkiimaysa yaa caaisha u leedahay fumana saasun dhe macrifanimun u shardiyo labadan dambe iyada ha u shardin weyan macnuhu mar hadduu taa wato war kuwa cadiyala tahay soo ma wa in lam yakun haddiiun ahayn ismigaasi maktuuman mid lagu khatimay bita ta haddii aanu ahayn falahu ay fali tarkiimi tarkiimkii waxa u sugnaaday alaaatu shuruudi saddex shardi haddaa ismigii aanu ta wadana bilaa ta u yahay ismigiina tarkiimiligi maxaa loo shardinayaa saddex shardi baa loo shardiyaya axaduhaa alaaada midood an yakuuna waa yahay mawlid aawe khabarkii axaduhaa midkood an yakuuna waa yahay ismigii mabniyan mid la bineeye calaa dami damo mid lagu bineeye waa yahay maxaa soo gelaya mufrad iyo iyo nakira kolka hore soo galay aawe khabarkii antaasaa dhalaalinaysa an yakuuna ay kawnuhu ahaanshihiisa waay mabniyan mabni noqdo calaa dami damana lagu bineeyo wthaani ka labaadna an yakuna kawnuhu calaman waa inuu calam yahay calam nidhe maxaa baxay nakira maqsuuda wthaaliu ka saddexaad an yakuna waa inuu yahay ismigani mutajaawizan mid ka gudbay alaaata axrufin saddex xaraf mid ka kororsanna waa inuu yahay taqul eh, naxwu xaariin iyo jacfar iyo wii lamid awey xaari imika waa mahay ta ma wato jacfarna ta ma wato dama ma lagu binaynaya ha dama waa lagu binay wa mufrad calamaba calamna ma yahay de haaba saddex xaraf ma ka badan yahay ha de waa iska tarkiibnaysa saddexda shirda waynu helna maxaynu odhan xaari sow may hayn yaa xaari iska dhe jacfar sow may hayn yaa jacfa iska dhe luqatu daman ow fatxa halkii kulaa weeyaano yaa xaariu haddaad leedahay maxaad odhanaysaa yaa xaari baad odhan tay waa luqatu man yantadiru almaxduufa haddii kale maxaad odhan yaa xaaru luqatu man laa yantadiru almaxduufa jacfar sow may hayn yaa jacfaru luqatu man yantadiru almaxduufa maxay noqonaysaa yaa jacfa luqatu man laa yantadiru maxduufana ya jafu waka taqul waxaad ohan ya xaari iyo waya jacfa baad ohan luqadu ku socdaa man yantadiru almaxduufa bu ku socdaata intaa ma isla fahni markaa ismigan la tarkiimayin baad iska eegaysaa sheekhow oo ma ta waday mise wadan waa hadduu ta wato macrifanimun u shardi wax kala ha u shardin hadduu ta aanu wadanna saddex shardi u shardi in dama lagu binaynayo inuu calam yahay iyo inuu saddex araf ka korhasan yahay waana basiid maynba kaasoo ma laa yajuusu fiihi tarkiim waxyaalo tarkiim aanu ku banaanayn baa jira walaa yajuusu ma banaana fii naxwi cabdilaahi cabdilaahi iyo wixii lamida wa shaaba qarnaaha iyo shaaba qarnaaha iyo wixii lamida an yurahamaa labadaa in la tarkiimiyaa ma banaana liannahumaa labadoodani cabdilaahi iyo shaaba qarnaaha laysa may ahaan labadoodu madmuumeyni labadood daminaya ma oo cabdilaahi dee dama laguma binaynayo waa mudaaf be shaaba qarnaahana de yadna waa murakab murakabku suu shan qaybood mu ahayn murakab idaafiye iyo murakab masjiye iyo murakab tawsiifiye iyo sawsaa uma kala bixi jirin haddaba u fiirso iyo murakab isnaadiye iyo ya murakabka keliya daaqada laga saaraya kan mid keliya ka loo yaqaano murakabka masjiga kaasa laga soo reeba murakabka masjigo keliya laga soo reeba murakabka masjigaana kelmad idil baa laga gooya murakabka masjiga waa maxay waa khaldu simayni wajacluhuma isman waxda soo maan jirin laba ism in la isdhex gelinaya magac keliyana waa laga dhigaya kaasu keliya murakabaadka laga soo reeba murakabaadka kaleo dhan lama tarkhiimiyo war kuma caddo murakabaadka kaleo dhan lama tarkhiimiyo ega cabdilaahi lama tarkhiiminayo marka da la tarkhiimin maayo walaa yajuusu waa kan walaa yajuusu ma banaano tarkhiimkii fii naxwi cabdilaahi cabdilaahi iyo wixii lamida kuma banaana wa shaaba qarnaha iyo shaaba qarnaha iyo wixii lamida kuma banaana ka socomay walaa yajuz faacilkeygii baan doondoonaya iga lume walaa yajuusu ma banaano fi naxwi cabdilaahi cabdilaahi iyo wixii lamid ah iyo washaaba qarnaha an yurakhama alkaa wey mster kaasaa noqonaya soma in la tarkimiya ma banaano liannahumaa labadooda laysaa mudaafayni de maba eh, may ahaanin ma laysaa mabniyeyni laysaa madmuumeyni laba la damiye maaha madoma lagu binaynaya me doma laguma binaynaya de ya de muraaduhu u qaybsan jira shan bu ahaayo saddexdii mansuubkay ku jiraan soo ma markaa domadiibu waay kaasi de maxaana shardi ahaa dee dama shardi ahaa hadduna tawadan damaa shardi ahaa soo ma dee damadi ma haysa de isku tarkiimin marka isku tarkiimin walaa fi naxwi insaanin walaa yajuusu ma banaano fi naxwi insaanin insaan iyo wixii lamidna tarkiimkii kuma banaana maqsuudan xaalow yahay insaankan maqsuudan bi xaalow mid loola jeedo mucayanun mid mucayana insaankan maxaa loola jeeda mid mucayana oo nakiro maqsuud u noqonaya liannahu isagu laysa calaman calam maaha de calam maaha mabninimaha soo gala maanta odamaha lagu bilayo nakire maqsuudaha noqda ma calam ba calamnimada isna ku baxay de ha bilayn de marka iska ilaali walaa fi naxwi zaydin zayd iyo wa camrin camr iyo wa xakamin xakam iyo wixii lamidna kuma banaana zayd ma tarkiimin kartid camarna ma tarkiimin kartid xakamna ma tarkiimin kartid liannahaa madkuuraadani saddex bay noqotay hulaatiyatun waa mid saddex loo nisbeeyey waa saddex xaraf leh shardiguna muxuu ahaa wamujaawazatahu halaaata axrufin saddex xaraf waa inu ka kororsan yahay waa la waay iminkana mutijaawiskii saddex arfu ka badhnaa baa la waayy warkuma caddo wa ajaaza alfara yaxya bnu ziyaad wuxuu baneeyey atarkiima tarkiim buu baneeyey marka u fiirso saddexdaas min saddexda shardi bay kala waayeen ka hore waxay waayeen damadii ka labaadna wuxuu waaya calamnimadii ka saddexaadna wuxu waaya saddexda xaraf inuu ka bato xakan buu u dambeysiye sababtuu u dambeysiye sir baa ku jirta sirta ku jirtana iminku ka dhawaajinaya eeg wa ajaaza alfara fara wuxuu baneeyey atarkiima tarkiim buu baneeyey i xakamin xakam buu ku baneeyey wa xasanin iyo xasan xasan iyo xakam waa tarkiimin kartaa buyidi kuwa hore maxay kaga duwan yihin cab zayd iyo camar kuwa hore he waa saakin lwasat kuwana waa muxarak lwasat xakam xasan zayd waay iyo camrunde iyo wa naxwihimaa labadan wixii lamida oo min athulaatiyaati thulaatiyaadka kamid a thulaatiyaadka almuxarakati alwasati bartanka laga xarakeeyey ulaatiyaadka muxarakulwasadka xarakada caynta ee la xarakeeye baa ka dhigan bay dhahen xaraf afraad baabkan kuso marna waad garanaysa mr waa baabkii maalayansarifka de baabka maalayansarifka sakariyo hinde maxaa kala duwi jiray ya iyo jahanamiyo jahaname iska daba iyadoo eh, muarakul muxarakulwasad hinde maxaa banaanaa hindaba sarfika maa la duwi jiray labadaba iyad ku banaanay labadaba way ku banaan iyadu maadaama sakin wasd ay tahay laakiin sakana maxaa waajiba mancu mancu sarfia waajiba maxaana larey ila isku mid weyaan oo hulati iyo hulati xarakadan bartankaa ka dhigan xaraf afraade war kuma caddo taasuu ka socdaa eeg qiyaasan uga qiyaas qaadasho darteed uga qiyaas qaadanaya calaa ijraa'ihim naxwiyiinta socodsiintooda naxwa saqara lama maxante way koorta allaabay moogta naxwa saqara saqara iyo wixii lamida ay socodsiiyeen mujraa zaynaba zaynab makaanu socodkeega fii iijaabi manci sarfi sarfiga diidisteeda waajibnimadeedana ugu makaanu socda iska taalujeed jeebadu ha ku wadanin iska tuur sheekh qiyaasan liajli qiyaasin uga qiyaas qaadasho darteed calaa ijraa'ihim naxwiyiintu socodsiintooda ay uga qiyaas qaadanayaan naxwa saqara saqara wixii lamida ay socodsiiyeen mujra zaynaba zaynab makaanu socodkeeda fii iijaabi manci sarfi sarfiga diidisteeda waajibnimadeedana ugu makaanu socoda markaa zaynab way saddexra way ka korsanay iyadoo maala sarif ma saqara maxaa zaynab lagu haleeshiyey muxarag wasadnimada lagu haleeshiyey soo ma marka waxay leeyihiin iyagu xakam iyo xasan iyana maadaama muxarakulwasad ay yihiin ya waxay ka dhigan yihiin ay raacayaan kuwa saddexda xaraf ka kororsan waan iska tarkiimin karna ya xaka ya xasa masaasl saasay noqonaysa kolka la tarkiim xaraf guud dambe laga gooye laa mujraa hindin hinde makaanu socodkeega may socodsiin fi ijaasati sarfi sarfinta banaanaasheegana ugu makaanu socda iyo wa cadamihi sarfinta laanteeda ugu makaanu socda ya saqara halka hindi martay may marine halkay zaynabe martay mariyeen ya laa mujraa laa mujraa cindaa indamaha idinkana y muxuu idin qore hindaa indaa indaa meesha laga sheeganaya ya warma cinda laga sheeganaya maskuod midbadi caawa kageniga af dheere ya in badan bad kaga ka badiseen caawa idinka badiye soo ma laa mujraa hinda laa mujraa hindin hinda makaanu socodkeega may socodsiin fi ijaazati sarfi sarfiga iyo sarfinta banaanaanshegana ugu makaano socda iyo wa cadamihi sarfinta la-aanteeda oo hinda maadaama saakin wasad ay noqoto inaad sarfisaana banaan inaad maalasarif ka dhigtaana banaan inaad ah, hayr maalasarif ka dhigtaana banaan soo ma inaad musarif ka dhigtaana banaan inaad maalasarif ka dhigtaana banaan laakiin saqara xaggee la marinaya xaggii zaynab baa la raacinaya iyada warkuma caddo iyo wa ijraa'ihim naxwiyiinta socodsiintooda ay socodsiiyeen jamaza midkii degdegayey mujra xubaara shimbirta xubaara makaanu socodsiinteeda fi iijaabi xadfi alifi alifta goynteeda waajibnimadeedana ugu makaanu socda fi nasabi nisbaynta dhexdeeda ay waajibiyeen xubaara an waa shan soo ma waa ismi khumasiya soo ma alif baana u dambaysa soo ma alifta way iska gooyaan marka la nisbaynayo xubaariyun bay dhahdaan maxay dhahdaan xubaariyun bay dhahdaan maadaama khumaasi uu noqday xarafkii u dambeeyeyna uu alif noqday baabunisbe marka la joogo xubaariyun bay dhahdaan alifkii u dambeey iska gooyaan jamazana tribal adu waa kane war muna afar ahayn waa imisa afar weeyaan soo ma maxaana u dambeeya alifa u dambeeya soo ma jamazana waay waxay socodsiiyeen xubaaraa siday u socodsiiyeen oo alifta laga gooyey xubaara jamazana isagoo rubaaciya ayaa aliftaa dambe laga gooyey sababtu u leekaadana waa maxay waa muxarakulwasate bartanka la xarakeeya xaraf shanaad ka dhigin bay idhahdeen halkaasa uga qiyaas qaateen soo warkii nimu dhadhe ma adkade ninka maqan bu ku adkaanay nin jooga kuma adka laa mujra xubla xubla makaanu socodsin may socotin xubla waa imisa afar weeyaan fi ijaazi ah, fi ijaazati xadfi alifihi xubla alifteeda goynteeda banaanansheegana ugu makaano socoda iyo qalbiha alifta gedinteedana ugu makaano socda waawan wow loo gediyo xublaa in layska gooyaana banaan in loo banaanta hadda waajib maade laakin ka hore waa waajib de xubaara iyada waa waajib maadaama khumaasi ay noqotay de war kuma caddo laakin xublaa maadaama oo rubaaci ay tahay alifta inaad goysaana banaan inaad wow u bedeshaana banaan xubliyun inaad tirahdo ama xublawiyun inaad tirahdo wo u bedesho ayaaba ku banaanba war kuma caddo halkaas meriya luata tarkiim waxaan ka gudagelana halkan tarkiimka labadii luga ku banaana luatu man yantadiru maxdufa iyo luatu man laa yantadiru maxdufa wa ashartu waxaan ku ishaaray bu yihi sheekhu ibnu hishaam waxbaan ka booday biqowli qowlkayga waxaan ku ishaaray aan idhi muqadimada yaa jacfu damanay madmuuman xaalow yahay wa fatxan maftuuxan xaalow yahay ilaa ana tarkima ilaa ana almurakhama murakhamka yajuusu inuu banaan yahay fiihi murahamka dhexdiisa qadcu nadari nadarka in laga jaro canilmaxduufi kii la gooyey kii la gooye ee maxduufka ahaa ayaa laga jaraya maxay inaad sii eegeegtid haye fatajcalu waxaad ka yeeli adigu mukhaaab yow albaaqiya mise albaaqiy baan idhahdaa markaan dabdinayo macnaynayo albaaqiya baan odhanaya waayo waa ismi manquus weeyi fatajcalu waxaad ka yeeli albaaqiya inta soo hadhay isman magac baad ka yeeli birasihi gaar ahaantiisana magac uga dhigida waa magac gaarabooda isku buuxaba magac kala dhiman maahata sheekh birasihi bu goda soo maa waa magac gaara fatadumuhu dee iska god fatadummu waad godi adigu hu ismiga baaqiga maa baqiyahade intaa kuusoo baaqi noqotay inti markaad wax ka goysid intaasoo dhibaad iska godaysa maxaa la dhaa wa tusama wa yusama wa yusama waxaa lagu magacaabaa sama laba mafcuul bay qalan jirtay maadaama naaifac loo beriye kii koobaad naaifac laga dhig kii labaadna caadi ba u qaadan wa yusama waxaa lagu magacaabaa huwa qadcigaa iska dhig wa yusama waxaa lagu magacaabaa huwa qadcigaa luqata man laa yantadiru ay almaxduufa sooma xarafkii la gooyey kii aan sugayn luqadooda lagu magacaaba waa luqatu man laa yantadiru almaxduufa luqadaas waa mid ya jafu ya xaaru saa iska dhasheekh war kuma caddo ya alxu ya hubu saasa iska odhanaysa wayajuusu waxaa banaan an taqdaca halkaasu ani ka dhacay daba soo ma waa inu la halkaa ku darada idinka intaas la dhertin idinkan wayajuusu waxaa banaan ila halka oran ka soo fahmay in la gooye haddana halkana kusiib adoon so khatar sooma wayajuusu waxaa banaan an taqdaca an laa taqdaca wey saasuu noqonaysa inaanad goynin annadara daymada iyo egmada inaanad ka goynin canhu ay canilmaxduufi maxduufka meesha ka go-an indhaha kama laabanaysi waad sii eegeysaa bal iskaba dhaaf inaad indhaha ka laabtid tajcal waxaad ka yeelaysaa hu maxduufka muqadaran mid muqadara oo la niyoonayo fa yabqaa wuxuu ahaane fa yabqaa wuxuu ahaan ma xaraf kaana sugnaaday calaa ma xaal kaana calayhi ku dul sugnaaday iska ilaali intaa bal tajcalhu waxaad ka yeelaysaa maxduufkii muqadaran mid muqadar oo qadaran oo la niyeysanayo fa yabqaa wuxuu ahaan ma xaraf kaana sugnaaday taama ka dhigde fa yabqaa wuxuu ahaan ma xaraf kaana sugnaaday calaa ma xaal buu ahaan kaana uu ahaa xarafku calayhi xaalka dushiisa xaaladdii markii hore ku sugnaa oo min damin oo fatin ismiga xaal aakhirkiisu siduu ahaan jira soo ma garanaysa sidii buu ahaanaya tusaaleek xaari ka waran xaari raa waad goysay soo ma rada ka horeysa maxay xarakaysneed kasra xarakaysn kasradii u daade jacfar ka waran fatxadi uda dalxa ka waran de fatxadi uda war kuma caddo xaal ku ahay oo min damin o fatxin o kasrina sidiisii waad ku daynaysaa de ya sidiisi waad ku daynaysa illa waxaad sugaysa xarafkii go'naaye haddii kalena xarafkii go'naa ma sugaysid iska goday ldban baa lagu bidaynaya war warku ma caddo waaya wa yusama waxaa lagu magacaabaa ay huwa cadamu qaciga dhe wa yusama waxaa lagu magacaabaa ay huwa cadamu qaci nadar nadarka jaridiisa la-aanteeda waxaa lagu magacaabaa luqata man yantadiru maxduufa kii goona ciddii sugaysa luqadeeda fataqul waxaad odhanaysaa cala luqati thaniyati luqada labaad luqada labaad maad garanaysaa wate xagweega ka wada man yantadir ka sheekde ega ta dambaysataad hade man yantadir ila socda fataqul waxaad odhanaysaa cala luqati thaaniyati luqada labaad waxaad odhan fii jacfare jacfar waxaad odhan yaa jacfa baad odhan de warkaygaad fahnima yaa jacfa baad odhan bibaqaa'i fatxati lfaai fa'da fadxeega baaqi ahaansheegaad ku odhan iska tacaluji wa fii maalikin maalikna waxaad odhan yaa maali baad odhan bibaqaa'i kasrati daali bibaqaa'i kasrati laami laamta kasreega baaqi ahaansheegaad ku odhan wahiy iyada qraatu bni mascuudin weyi ina mascuud baa saakriy wanaadow ya maali wa fii mansuurin mansuurna waxaad odhan mansuur waa ismi calama ta mu wata saddexa ka badnaada haddaba wey wuu ka badan yahay waxaa soo socotaba kan lafteeda iyadoo laga goyn doono laba xaraf isaga laga goyn doonaaba laba xarafaa laga goyn doonaaba ya laba xarafaa laga goyn doonaayo labada xaraf kolka loo geynayo waxaa loo shardiyaa afar shardi afar shardi ayaa loo shardin doonaa isaga inoo keeni doona insha alla xarafka u dambeeya ka ka inuu xarfi cillo yahay mansuur soo xarfi cillo maa inuu reeban yahay inuu zaa'id yahay inuu muctal yahay inaan saddex xaraf ka horeeyaan intee maanuma wadin isaga keeni doone yaa mansuba isaga laska ohanaya kaas u fiirso wa fii mansuurin mansuurna waxaad odhan yaa mansubaad odhan iyagoo dhakafari leeda moogta haddana intaa kugu baraarujin radun baa lagoyn jiray wowdina la raaciya ohan lahay moogta labaa go-ay imika xarafka waxaad eeganaysaa saadka eega marka harakadii saarneed maxaan jirta awl horeba soo dama mahen damadii udaysa marka yaa mansubaad odhan bibaqaai damati saadi saadka damihiisa baaqi ahaan sheegaad ku odhan wa fi hiraqla hiraqlana waxaad odhan yaa hiraq baad iska odhan ya hiraq ya waa luqatu mayantadira moogta yaa hiraq baad iska odhan kolka hore muxuu ahaa hiraqlu ahaa soo ma dee qaafka sukuunkiisi udaa bibaqaai sukuuni qaafi qaafka sukuunkiisa baaqi ahaansheegaad ku odhan waa luqatu man yantadiru le almaxduufa wa taqulu waxaad odhanaysa cala luqati luulaa luqadii hore luqadii hore ayay ahayd luqatu man laa yantadiru almaxduufa yaa jacfu baad odhan iska godbade wa yaa maalu baad odhan wa yaa hiraqu baad odhan bidami acjaazihinna qarqarkooga dambe godisteedaad ku odhan eega xarafka u dambe godistiisa ajaz bay noqotay damaheegaanad ku oran wahiya iyadu qiraatu abisaraar alghanawi weeyi saasuu ariyey abisararna waad ohan kartaa su ku baraarujinayo abisiri alghanawi na ohan kartaa wa yaa mansubaad ohan ee uu ka reebe yaa mansub wuxuu ka reebay waad garanaysa lacag ya yaa mansub muxuu aggan hore yaa jacfuwa yaa maaluwa yaa hiraquwa yaa mansub waxay kaga duwantaan kush ayuu kuu sheegaya wuxuu kuleeyahy lagu baraarujinaya yaa mansu markay luqatu man yantadir maxduufa tahayna waa ya mansuun markay tahay luqatu man laa yantadir maxduufana waa ya mansuun ee wuu ku baraarujinaya marka sababtoo ah dee xarafkan baad damisnaa muna damisnayn haddaad ka dhigtid luqatu man laa yantadiru lmaxduufa haddaad ka dhigtid luqatu man laa yantadiru lmaxduufa ya mansu damadani waa maxay tii asalkii maaha de tii hore u saarnay ma waa damatulbinihi wey tan haddaad ka dhigtid luqatu man yantadiru lmaxduufana waa ti asalkii weeyaan de manadamatulbina maaha de or masle fani waayo ya mansuubaad orani bijti waa kanba bijtilaabi damatin dama soo jiidashadeed baad ku odhan damadaasoo hayri tilka taa aan ahayn adamati ee damada allatii damadaasoo kaanad sugnaatay qabla tarkiimi tarkiimka kahor damadii qabla eh, tarkiim saarnaan jirta to aan ahayn baad keenaysaa markaad luqatu man laa yantadiru maxduufa ku soconayside lakin hadday taa luqatu man yantadir maxduufa dee damiir sugnaan baad ku daynaysaa almaxduufu litarkiim ka tarkiimka loo gooyo ma wadnacabo cad baa la yrastaa sooma markaa inogu je wallahu aclam subxaanaka la bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuubu ilayk